xajka ee zamaaniga ahaa xajku waxa uu leeyahay mawaaqiit zamaaniye oo mawaaqiit makaaniye waxyaala maaragtay xadidan ama maaragtay eh, wakti xadidan iyo meel xadidan marka mawaaqiit zamaaniya waxa loogala jeedaa waktiga xajka la xidhan karo mawaaqiit makaaniyana meelaha ay tahay in laga xidho marka wuxuu ka hadlayaa hadda waktigii cumro goormaa la xidhan karaa xajse goormaa la xidhan karaa wayajuusu lixraamu bilcumrati wa ficluhaa fii jamiici sana waxaa bannaan cumradii in la xidho lana guto oo la sameeyo sanadka oo dhan wakhti go-an male maxaa yeelay nabigeennu alayhi salaatu wasalaam waxa uu cumraystay idulqacda sidoo kale xajkiisiina sida loo badan yahay cumro ayaa ula socotay waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi cumratu fii ramadaana tacdilu xaja cumro la guto bisha ramadaan xaj bay u dhiganta akrajaahu fi saxiixayn min xadiidi ibn cabaas radi allahu tacaala canhum markaa ramadaan oo aan ahayn de xajka ayaa cumradoodii fadligaa loo sheegay marka culammaduna raximahum ullahu tacaala way isla ogol yihiin in cumradu wakhtigeedu uu furan yahay culamada oo maalmo go-aan soo reebay way jiraan laakiin si guud inaanay iyadu ku xadidnayn bilo gaara waa laysla ogolyahay waxaa uun madhabku aanu ogolayn qofkii xajka ku jiray siday noomin doonta haddaad xaj xidhato cumro ma soo gelin kartid oo adigoo xaj kuu xidhan yahay cumro ma xidhan kartid sidoo kale haddii xataa xajka aad ka baxday ixraamkiisii oo laakiin habeenadii mina iyo dhagax tuurad shalii ay ku harsan yihiin oo aanu kaa dhammaan muxrimba ma tiido xajkuuma xidhna laakiin tawaabicdii xajka xajka dhammaystirkiisii baad ku guda jirtaa adigoo maaragtay habeenadii la baryayey mina ayaad ku jirta ma xidhan kartid bay yidhahdeen iyadana cumro ma xidhan kartid ilaa xajka ka faaruqdo oo acmaashiisa aad iska dhammayso marka taana dee waktiga ma aha waxaa kuu diidaya xajkan aad ku guda jirto walaa yajuusu lixraamu bilxaji ilaa fii ashhuri lxaji xaj kase isaga la xidhan maayo in la xidhaa ma banaana yani ma ansaxayso bilihii xajka mooyaane wahiya bilaa xajkuna shawaalu bisha shawaal waulqacdati iyo bisha dulqacda iyo wa cashru layaali min dilxijati bisha dulxija toban habeen oo kamida wey waxaa ilaahay qur-aanka ku yidhi alxaju ashhuru macluumaat xajku waa bilo la yaqaan xajku waa bilo la xajku siduu bilo la yaqaan u yahay de ma samayntiisa mise waa xidhashadiisa la yidhi samayntiisa ma aha oo dee shawaal lama xajin karo qofku inuu xajiyo carafaan istaagayaayo maaragta uu yidhaahdo dee ka socon mayso idan hadda waxa laga maxay waa waqtu alixraamu bilxaji marka taqdiir bay aada u baahan tahay taqdiirkay u baahan tahay dabcan waqti waa la qadaraya waqtu lxaji haddaba waqtulxajidii baa iyada lafto taqdirka la subana ma waqtu lixraami bilxaji ba mise waa waqtu ficli waqtu ficli xaj ma noqon karo marka waxay leeyihiin waxaa tacayunaya in la qadaro waqtu alixraam bilxaj sidaa daraaddeed xaj lama xiran karo bilaha dhexdooda mooyaane ibnu cumar radia allahu tacaala canhumaa sida saxiixu lbukhaari ku sugan waxa uu yihi ashhuru lxaji shawaalu wadulqacdati wa cashru min dilxija bilaha xajku waa bisha shawaal ee soonfur ah iyo dulqacdo bisha ku xigtaa iyo dulxija tobankeeda oo yani bisha rafo tobankeeda hore noqonaysa waa toban habeen toban maalmood ma aha laakiin waa toban habeen uun maalinta tobnaad kuma jirto maxaa yeelay haddii waagu beriyo habeenka tobnaad carafi tagta kol hadday carafi tagtayna xajkii teg oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam yh alxaju carafa mar hadday sidaa tahay waktiga xajka la xidhan kara waa tobankaa habeeniya labada bilood ka horey hadii waagu barye habeenka tobnaad waktigii xajku wuu galbaday wuu tegey markaa waan iska sii xidhanayaayo bilaha xajku markay yimaadaana xajkii baan qabanayaa maydaan leey waxaa kaa hor imanaysa alxaju ashhurun macluumaad oo tafsiirkeedii aynu sheegnay ansaxay uu noqonayo waqtu lixraami bilxaj bitaali falaa yasixu alixraamu bilxaji fii ayri ashhurihi xaja xaj ahaan una ansaxayo wey wax kale ma noqonayaa waynu arki doona dulqacda qaafka in la kordhigaa kolley ayaa badan dulqicdana eh, waa la odhan karaa dulxijana waa cagsiga xijana waa laohan karaa xajana waa la ohan karaa laakiin kasrada fiican fain axrama bilxaji fii hayri ashhuri xaji caqada ixraamuhu bilcumra fain axrama hadduu xidho bilxaji xaj hadduu xidho fii hayri ashhuri اlxaj iyadoon bilii xajkaba lagu jirin incaqada ixraamuhu ixraamkiisu qofkan horta wuu guntamayaa laakiin bilcumrati cumru wuu guntamayaa xaj u noqon maayo xaj u noqon maayo oo dee ilaata aayaddu sheegtay xajku wakti buu leey wakhtigiisi ka horma guntamayo waayahay haddaba hadduuba xidho ama cudurdaar ha lahaado watiga waktigaa ka qaldamo ama yaanu lahaana hawba kasee ma waxaa la odhanayaa ixraamkaaguba waxba kama jiraan se wax kaluu isu bedelaya labada wajiye madabkay ku jiraan lakiin waxaa muctamado saxiixa yancaqidu cumrata ixraamku meel la ma dhaco oo wuu ka duwan yahay cibaadaadkii kale cibaadaadkii kale dee wixii maaragtay kuu guntay maayo haddaad si qaldan u kasto salaadii waqtigeeda soo gelin haddaad u kasta inaad xidhato ma guntamayso wax kalena kuuma noqonayso laakiin xajkii waxaa le ixraamkii xarmashadu waa wax adag walidaalig waa tan waxyaalo fara badanoo kale aanay ku ansaxayn buu ixraamkii ku ansaxaya qof qof kale ka xidhay la yidhi adigaa le oo adigii unba qof sunno niyooday oo leeya waa waajibkaaga somaynu soo niyooday oo leeya may waa halkan marka waxay hahdeen alxraamu shadiid tacalluq alaaada uu qofka leey qofkiio fasahaadiyey baa leey dhamaystir marka waxay yidhahdeen fuqahadu meel la ma dhacayo haddaba haddaanu de xaj noqon karin dee wuxuu noqon karaa waa cumra un sooma cumraba ka dhig weeye cumruu noqonaya wayajuusu waxaa bannaan buu yihi ifraad lxaji can lcumrati yajuusu lqiraanu baynahuma wayajuusu tamatuc bicumrati wuxuu halkan ka gelaya exraamkii garanay waktigiisii marka aad xidhanaysa qaabkee loo xidhanaya saddex qaab ama aynu si kabadhaane laba qaab ayaa marka hore loo xidhan kara inaad wax magacaabato iyo inaanad waxba magacaaban labadaasay kala noqonayaan altacyiinu walilaaq baa la kala yidhaha inaad wax cayinto iyo inaad iska ilaaqdo una waan xarmaday unaad tiraada xarmashuu niyooto adoon xaj iyo cumro ku qaydin hadaba haddaad cayimato qaabkaad wax u cayimanaysaa waxay noqon karaan sadex qaab qaabka koobaad wuxuu ihi waxa banaan bannaan ifraadu alxaji can ilcumrati xajkii cumrada in laga saaro oo xaj gaaro qofka uu xidho oo u banaanta wayajuusu lqiraanu baynahuma waxaa kale oo banaan in labada la ysraaciyo oo xajkii iyo cumradii laysku dhafo la wada xidho wayajuusu tamatucu bilcumrati ila alxaj waxaa kale oo banaan in marka hore cumro uun la xidho oo lagu sii raaxaysto cumrada ilaa wakhtigii xajku imanayo atamatuc waa saas qofkii intuu cumrays cumro xidho oo de cumradii waa wax kooban oo gebigeeduba saacado koobana saacadihii uu ka gaadhsiiyo uu iska xalaaloobo dadkii caadiga ahaa la mid noqdo qaydadkii iska dhigo dee dharkiisii iskaga noqdo iska nafiso ilaa inta xajku imanayo deetna waktigii xajka afcaashiisu ay imanayso maalintii sideedaad ee dulxijaa uu maka ka xidho saddexdaa qaaba waa suuragal wa afdaluhaa waxa ugu afdalsan alifraadu in xajka la gaar yeelo uma tamatuc tamatuc baa ku xiga uma alqiraam saddexduba way bannaan yihiino caaisha radi allahu tacala canha saxiixeynka waxaa kaga sugan inay tihi kharajnaa maca rasuuli laahi sala la slm caama xajat lwadaac xajat lwadaaci nabiga waanu la baxnay famina man ahalla bicumrati wamina man ahalla bixajin wamina man ahalla bixajin wa cumra waxaa nagu waa qoladii tamatucaysay idan cumru bay imika sii xidhanayaan markay uga dhammaystaan ay iska xalaaloobeen marka haddana maalmihii xajku ay yimaadaan ayaa xajkii xidhanaya marka fa man ahalla bicumratin waa mutamatici wa minaa man ahalla bixajin bay tiri waxaana naga mid ahaa xaj xidhatay waa mufridiintii wa minaa man ahalla bixajin wa cumra waxaa kaloo nagu jiray qolo xidhatay xaj iyo cumro isla xidhatay qaanadiintii dadki markaa qiraanka sameeye labada isku dhafay wey saddexduba way banaayiin saddexda qaaba way banaayin xadiiskuna saxiixan ku jiraan haddaba saddexdani way kala fadli badan say u kala fadli badan qowlka muctamadkaa laba qowl baa shaafici ku jira markasta qaarkood qowl saddexaadna sheegeen waxa ugu afdalsan ifraadka inuu qofku cumrada xaj eh, keliya xidho laakiin shardi baa la socda baa la yidhi xajkaa dabadiina intaan sanadkaasi bixin inuu cimraysto oo tanciim iyo meelaha jirta kasoo xidha cimradii marka alifraadu afdalu bishari tamatuci bishari alcumrati caqibaweyna laakiin waxaa u shardiya in cumra ay ka dambayso oo de maaragtay aan cumro la-aan aanay ahayn meeshu afdalyada waxay markaa ka qaateen shaaficiyadu qowlkan muctamadkaa marka lagu socdo nebiga calayhi salaatu wasalaam xajkiisii saddex saxaabadii kamida oo axaadiistoodu saxiixa bukhaari iyo muslim ay ku kala sugan yihiin baa waxay tilmaamayaan inuu nebigu calayhi salatu slam xaj keliya xidhay xadiidkii iminka caaisha aynu sheegayno rajna mca rasul s caama xajat wadac famina man ahla bcumratin mina man ahla bxajin wamina man ahla bixajin wa cumratin ahaa ayaa waxaa ku sii jiray xadiidka caaisha radia allahu tacaala canha wa ahalla rasuulu llaahi sala allahu alayhi waala alihi wasalama bilxaji kolkay saddexdii sheegtay bay waxay tihi nebiga ilaahay wuxuu xidhay xaj buu ahaa waata markaa qoladaa mufridiinta ah ayaa markaa daahirka xadiidkaasi uu noqonaya muslimna riwaayad gaaraba kusoo wariyo an afrada alxaja xaj ifraad ah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xidhnay cabdulaahi bni cumar isagana saxiixaynka waxaa kaga sugan ana rasul sl labaa bilxaji waxdahu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku talbiyeystay xaj keliya waxaasoo dham saxiixay ku sugan yihin markaa nusuusta iyagoo nabiga alayhi salaatu wasalaam tii sana u arkaya inay tii de ugu afdalsanida ilaahay u doray ay tahay baa waxaa la leeyahay marka ifraadka ayaa afdala qowl kale ayaa jira oo leeyahay isaguna qawiya oo odhanaya mayane tamatuca afdala maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa saxaabada faray markii maka la yimid qolyihii markaa xajku u xidhnaa xataa waa tii bedela la bedela low istaqbaltu min amrii ma stadbartuna waa kii nabig ala sl lama suqtu lhadi wala jacaltuhaa cumrata cumraan ka dhigan nabigu wuu taminiya calayhi salaatu wasalaam bay leey marka kaasina isaguna waa jiraa waa qowl kale oo isaguna dee qawiya oo nusuustiisale laakiin kan waxaa lagu xoojinayaa horta ficilkii nebiga inuu yahay sida axaadiista aynu tilmaanay ay sheegayso iyo walikhuluwihi sidaynoo iman doona labadan kale dhiig baa la socda oo dhiig baa la waajibinaya hadaad tomatocdo dhiig baa kugu waajibaya hadaad qiraan sameyso dhiig baa kugu waajib dhiig baa kugu waajibaya meesha xagee ka timid bay yidhaahdeen liannahu jubraanu naqsin meesha waxbaa jira waxbaa dhiman nusqaan baa jirta nusqaantiibu dhiigu kabaya ilan dhiigu sidiisa kale oraba jaabir buu ahaa waxbuu kabayey marka dee waxa weeye dhiiggaa la waajibiyey wuxuu tilmaamaya meesha ay wax dhiman yihiin tamatuca ayaa markaa ku soo xigayo qiraankii ka afdalsan isagana de nusuusta aynu sheegnay baa loo xujaysanaya qiraankaa u dambeeya qowl buu ayaa ibnu soo naqlinaya kule kutub fiqigana laga laga yaabaa inuu shaafici leeyahay meena qiraankaaba ugu afdalsan waayo axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam xajkiisii sifaysay waxay u badan inuu qaarin ah bal kaiiru min almuxaqiqiina yurajixuuna haada culamada ahlu taxqiiqa ah axaadiista aadka isugu geysay waxay leeyihiin axaadiistan tilmaamaysa nebigu mufrid buu ahaa waxay ka egeen xaggii acmaasha ilan acmaasha qiraanka iyo acmaasha ifraadka waa isku midoon laakiin nusuus fara badan baa tilmaamaysa in nebigu calayhi salatu salaam xaj iyo cumro uu wada xidhay waxa ugu cadcad xadiidka anas ibni maalik radi allahu tacala canhu fi saxiixayn buhaari iyo muslim isaga laftiisu uu ku jira muxuu odhanayaa anas bni maalik baa waxa uu yidhi maqlayo xajkii iyo cimradiiba ku talbiyeysanaya yulabii bilxaji waalcumrati jamiica deetana bakr bin cabdillahi lmusani baa raggii ka warinayay kamid ahoo cabdillahi bni cumar buu u sheegay cabdillahi bn cumarna waa inagii laba bilxaji waxda ogahay kolkuu u sheegay buu yihi may labaa bilxaji waxdahu xaj keliyuu nabigu xidha ana baa ku soo noqday buu yihi markaasaan haddana u sheeg ibnu cumar saasuu leeyahy markaasuu yidhi caruur baa naga dhigteen ama caruur bay nagu maarataay naga dhigayeen rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam baan maqlayey isagoo le labayka cumratan waxajan waadna caruuraynaysaa buuyi waamanu maqlayni nabigoo sidaa leh labayka cumrata waxajan iyadoo nabigu uu leeyahay baan maqlayey buu radia allahu tacaala canhu marka dhowr iyo toban taabici baa anas ka wariyay arrinta dhowr iyo toban taabic saxaabada qaabkaasoo kale laga soo wariyay ibnu kaiir wuxuu leeyahay dhowr iyo toban saxaabi way gaadhaya marka dee in qoladaa ifraadka sheegtay iyo qolaa tamatucleyda waa la sheego de saxaabada qaar baa yidhi tamataca rasul sl ibnu cumar baabada isagana bukhaariiyo muslim ay kaga suganta muslim ay rifteed ku jirta marka aad baa la ysugu khilaafay nabiga calayhi salaatu wasalaam xajkiisani wixii uu ahaa qofba waxbu maqlayey qofba maaragtas haddana ujeeddada lafteedii ay ula jeedaan ayaaba de hadalkay mari marka ifraadkan ay ula jeeda inay ay ku dhawaaqeen inay ula jeedaan ifraad acmaal ayay culimadu qaarkood ku fasirayaan yani afrad alcamala camal qura ayuu qabtay laba camal oo kale kaan maarata midna yahay midna xaj yahay muu sameyn nabigu calayhi salaatu wasalaam laakiin nabigu alay sla markaa qaarin ah ayaa aada moodaa inay maarata laysugu keeni karay calaa kulli xaal qiraanku madhabku waxa weeye inuu u dambeeyo oo labada kaleba ay ka afdalsan yihin wuxuu ihi walifraadu haddaba sidee ifraadku yahay sidee tamatucu yahay sidee qiraanku yahay ayuu inoo sharaxaya walifraadu ifraadku an yaxuja waa in qofku xajiyo uu xajki u dhammaysto halka ugu dhow xalaal waxaa loogala jeeda ah, wixii xaramka ahayn baa xilli la yidhahda xilliga halka ugu dhow uu u baxo marka da xilliga u baxun baa laga wadaa lakin de halka ugu dhow ayaa eh, dee ugu fudud weeye waaya wuxuu yidhi wayuxrima deetana uu soo xidho bilcumrati umradi marka inuu eh, xajkiisii dhamaysto markuu xajkiisii dhammaysto u miiqaadka ka soo xidhay intaan sanadkii bixin haddana uu soo cimraysto ayaa sida afdalkii uu yahay laakiin haddii xaj keliya un ay tahay oo xaj keliya uu la noqonayo dee xajka keliya tamatucii baa ka afdalsan ilan mutamatici cimrana wuu samaynaya xajna wuu samaynaya laakiin adigu xaj keliya markaad samaysay mutamaticii baa ka afdalsanaanayba wtamatucu tamatucu isagu waxa weeye an yuxrima bilcumrati fii ashhuri اlxaj waa inuu cumro soo xidho iyadoo bilii xajka lagu jiro waa hari hadii bilii xajka aan lagu jirin tamatuc lama idhaa hadii magaca la siiyana dhiigga soo socda ka waajibi maayo waaya wayafruga minhaa waa inuu ka dhamaado cumradii uma yaxuja min caamihi isla sanadkaana uu haddana xajiyo soo arki maysid tamatuc markaa waa maxay bilihii xajkoo la gaadhay baad cumro soo xidhanaysa waad cumraysanaysa makaad iska joogaysa kolka waktigii xajku yimaado ayaad halkaagaa ka xidhanaysa isla sanadkii haddii sanadkii aanad xajin shawaal baad shawaal baad cumraysatay makaad iska fadhiisatay waa la xajiyey aduma baad xajinba sanadka makaad iska sii joogtay sanadkii dambaad xajiday sidii baanad maka u joogtay mutamati ma noqonaysid waa inay isku sanad dhacaan xajkaaga iyo cumradaadu cumradaaduna waa inay gebi ahaanteeduba fii ashhuri اlxaj ahayd an yuxrima bicumrati fi yuxrima u fiirso kelmadda yuxrim an yuxrima bilcumrati fii ashhuri اlxaj waa in xidhashada cumradaadu ay dhacdo bilaa xajka dhexdeeda yacni hadii aad soo xidhatay maalintii ramadaan u dambaysay baad umrada soo xidhatay makana waxaad gashay uun ciiddii oo dee shawaala markaa iyo cumradii goormaad samaysay shawaaloo dee bilihii xajka ah. lagu leeyahay mutamatixiisa ku noqon maysid maxaa yeelay axramta bilcumrati fii hayri ashhuri ilxaj ixraamkaagu wuxuu dhacay adigoon bilihii xajka ku jirin markaa mutamatic ma noqonayso mutamati waxaad noqonaysaa marka ixraamkaagii uu dhaco fii ashhuri ilxaj waay wاlqiraanu isku darku an yajmaca baynahumaa fi اlإxraami aw yuhila bاlcumrati uma yudkhila calayha اlxaja qabla الطawaafi uma yaqtasira calى afcaali اlxaj wain ahalla bاlxaji uma adkhala calayhi اlcumrata fafiihi qowlaani axaduhumaa yasixu wayasiru qaarina wاthaani laa yasix qiraanku saddex qaab buu ku iman karaya mid la ysku haysto iyo laba laysla ogolyaha labada laysla ogolaya waa maxay wlqiraanu qiraanku an yajmaca baynahumaa waa inuu labadii isku daro fi lxraami xidhashada waa suurada koobaad labayka xajan wa cumratan sidii hadda anas uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sheegay xaj iyo cumraan ilaahdo kugu ajiibay xaj iyo cumraan xidhay aad tidhaahdo iyo cumraan xidhay khalaas markaa dee waa labadii wada socdo suuradaas way banaan tahay bilijmac maa fiiha ishkaal waana nabiga calayhi salaatu wasalaam min xadiii anas dee kagaba sugan laba aw yuhila bilcumrati inuu cumrada xidho uma yudkhila calayha kadibna uu soo geliyo alxaja xajkii uu soo geliyo soo arki maysid waa labaad muxuu samaynaya marka hore cumru buu xidhay cumradii markuu xidhay ayuu haddana xaj soo gelinay maytaasi ansaxaysaa haa way ansaxaysaa iyaduna laa ishkaala fi bilaa khilaafin weeyaan laakiin waa goorma qabla awaaf intaanad kacbada awaafin iyaduna waxaa laga qaatay xadiidkii caaisha radia allaahu tacaala canhaa sida jaabir uu leeyahay cumray la timid cumray soo xidhatay aban aaadiistu wa iskhilaaf lakin xadiiska mid ah isagoo bukhari muslim ku jiraan kuwa caaishilada hoosi kale wax udhigayaana waa jiraan laakiin xadiidkan jaabir wuxuu leeyahay wa aqbalat caaishatu radia allahu tacala canha bicumrati caashiyadu annaga iyo soo wada xajinay buu leya aqbalnaa maa rasul sl muhirina maa rasul slm biajin mufrad wanagayaan jaabir iyo ibn iyo ibn caaishaba ifraad inuu xajka nebigu ahaa marka wuxuu leey nebigii baanu la soo xajin la soo xidhanay xaj keliya wa aqbarat caaishatu bicumrati caaisha iyadu cumray soo xidhato cumro ayay la timi deetana xataa idaa kunaa bisarif markaan meesha sarif laydhaa marayno a meel yaroo maka waqooyigeeda u dhow ayaa carikat way xayday caaisha radi allahu tacaala canha deetana xadiidkiiba ku jiray iyadoo markaa oogeysu nabigu alayh sala slam usoo galay maxaa ku helayo markaas nufisti dhiiggii baad heshay markaasay haati markaasuu waa wax ilaahay subxaana watacaala uu dumarka ku qoray iska maydho xajna xidho hadda cumraa u xidhan la soco cumraa u xidhan markaas hillii bilxaj deetana waxa weeye wafcali maa yafcal lxaj hayr an laa tatuufii bilbeyt kacbada tawaafi maysid laakiin waa xujadu ay sameynayaan sameyn marka iyadoo cumra u xidhan tahay baa waxaa la faray inay xaj iska xidhato marka dee cumradii kama baxaysee cumradii oo u bay xajkiina gelinaysaa qaarinad bay noqonaysa walidaalik nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ay soo xalaalowday soo dhammaysatay wuxuu ku yihi qad xalalti min xajiki wa cumratiki jamiican waad ka xalaalowday caaishaay xajkaagii iyo cumradaadiiba haddana iyada kuway yani waa wey cumrada yani xajka ku dhex dhafan kumay qancina waxay tihi ya rasuul allah inii ajidu fii nafsi anii lam atuuf bilbeyti iin xataa xajajtu waxbaan dareemayaabay tihi oo dadku marka way cibraysteen xajkii ka hor aniguna de waan xabisnaayo inaan markaa dadkii la aj maaragtay wixi ay sameeyeen la samay ayaan dareemaya deetna nabigu waa kii cabdiraxmaan markaa u hi qaala ya cabdiraxmaan eh, idhab biha ya cabdiraxmaan faacmirha min atanciim kaxeeyo tanciim kasoo cumraysay buu nabigu alayhi salatu marka cumro labaad ayay haddana soo samaysatay marka maqsuudku waxa weeyi xadiidku wuxuu nas ku yahay qofkii isagoo cumro soo xidhay inuu xaj ka dabagel ka dabakeeni karo intaanu awaafin ilaa caisha may awaafin sarif bay kusoo xayday de jirayo awaaf ma jirayo ka nabiga amarka siiyey hayra anlaa tatuufi bilbeyt marka inta aana awaafkii qofku aanu gelin awaafku waa exraam markii lasoo xidho cumrada shaqada ugu horeysa waa awaafki marka intaan shaqadii cumrada la bilaabin in xajkii la soo gelin karo ayaa markaa xadiikaasi uu nasku yahay suuradaa labaadna markaa iyaduna waa suuro labaado iyaduna ansaxaysa waayahay labada jeerba haddaba wuxuu ku yihi uma yaqtasiru calaa afcaali اlxaji labada suuratuu la yimaadaba inuu hal mar wada hal mar wada xidhay iyo kii intuu cumro xidhay haddana xaj ka soo geliyey labadaasba maxay acmaal la imanayaan acmaashii xajkunbay la imanayaan oo qaarinka iyo mufridku waa isku acmaal niyadu may u kala duwan oo midna niyada unbaa cumro iyo xaj u xidhan tahay midna niyadiisu xaj u weey marka laakiin acmaashii waxba kuma kala duwana marka laga yimaado dee dhiigga ka ku waajibaya wuxuu yidhi wain ahalla bilxaji waa suuradii saddexaad haddii qofku uu xaj xidho uma adkhala calayhi اlcumrata kadibna uu cumro soo geliyo fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan in markaa cumradaasi ay soo gelaysa iyo inaanay soo gelin axaduhumaa midi waxa weeye yasixu wuu ansaxayaa soo gelintaasi way ansaxaysaayo wayasiiru qaarinan qaarin buu sidaa ku noqonaya muxuu cuskaday kaas de wuxuu yihi cagsigiiba waa kan caadiga ah adigoo cumro soo xidhay baad xaj soo gelin kartaa saw intaanad cumradii bilaabin tanna waa sidii oo kale oo markaa xajkii markaad xidhato intaanad weli xajkii bilaabin inaad cumro soo gelisaana waa caadi qiyaasan alaa cagsi cagsiga n qiyaas qaada bu waani ka labaad waa muctamadkii laa yasixu asixi maayo adigoo xaj xidha inaad cumro soo gelisa asixi mayso qiyaaskuna halkan waa qiyaasun maca alfaariq way kala duwan yihin labadaas qiyaas qaadanaysaa oo say kala duwan yihiin de waxay u kala duwan yihiin kaasi markuu cumrada xidhay maxaa lagu yeeshay dawaaf iyo sacyi iyo xalqi unbaa lagu yeeshay wax kale laguma yeelan markuu xajka soo geliyey acmaal cusub ayuu de isku laazimiyey oo carafoo la istaagayo muxuu ahaay mino oo lagu baryo dhagax tuuradkii musdelifadii hawlo fara badan buu soo kordhiyey kan laakiin isagu xajka xidhay maxaa lagu yeeshay acmaashii o dhan ba waa lagu yeeshay acmaashii oo dhan oo lagu yeeshayoo laakiin xaj qura u ah oo ku wada waajibtay buu wuxuu doonayaa waxaan ku waajibay xaj ahaan ugu waajibay inuu cumradoo si kale iyaduna waajib u ahayd uu ku rido de ma dhacaysan waayo acmaashan aad gudagashay aad isku oo kale ixraamku waa qaabkii nadarka oo kale wax laga bixi kara maaha wa inaga ilahay lagamaba bixi karaba waa qof nadiray oo kale qofkan raamta marka adigiyo ajkaagii acmaashii xajkoo dhanba ku nadiray oo nadarkaa xajka ay kuugu waajibtay faral kaloo lagugu lahaa maarata waa weyaa nusug gale oo gaarkiisa ah kaaga dhici maaye baale wax cusub oo hadda camal cusub oo cumradan aad niyoonaysa ay soo gelinaysa meeshana ma jiro markaa iyadu lamid maaha wayajibu cala lmutamatici wاlqaarini damun wuxuu yidhi haddaba waxaa ku waajibaya ninkii tamatucay iyo kii xajkiiyo cumrada isku xidhay dhiig baa ku waajibaya liqowlihi tacaala faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu watacaala fii kitaabi alcasiiz waxa uu yihi faman tamataca bilcumrati qofkii tamatuca ee cumradii kusii raaxaysta ilaa xajka laga gaarayo famastaysara min alhadi dee hadi baa lagu yeeshay oo wixii markaa fududaadee hadiya ayaa ku waajibay taasi waa taas qaarinkiina qaarinkiina waa looga qiyaas qaatay dhinac marka laga eego oo bijaamici ana kula minhumaa adda nusukayni bisafarin waaxid labada mid waliba labadii cibaadee xaj iyo cumro kale ahaa ayuu safar gura ku safar ku gudanaya markaa xaggaa qiyaasku waa ka gelaya sidoo kale xagga naskana eh, dee xadiiskii nabiga alayh sala slam ka saxi bukhaari muslimba ku jiray nebigu inuu dumarkiisii ka gowracay lo wa kunna qaarinaatin ba ku jira qiraan bay soo xajiyeenoo nebigu alayhi sala slam deetana lo buu ka qalay marka qofkii qaarinka ahaa in lagu leeyo haddii laga qalayo ayaa iyadana halkaas ku sugan walaa yajibu daalika haddaba hidhiigani waajibi maayo cala alqaarini kii isku dhafay isaga ku waajibi maayo ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane min hayri xaadiri lmasjidi alxaraami qof aan xaramka deganayn walaa cala almutamatici mutamaticiina dhiigu ku waajibi maayo ilaa anlaa yacuuda inaanu u laabanin mooyaane liixraami lxaji xajka aanu ugu laabanin ila lmiiqaati miiqaadkii markii hore cumrada ka soo xidhay wa anlaa yakuuna iyo inaanu ahayn min xaadiri lmasjid alxaraami degaankii masjidulxaraam dadkii xaadirka ku ahaa degana waay wuxuu sheeku leeyahay dhiiggani waajibidiisu qaarinkana hal shardi bay u leedahay mutamaticana laba shardi markaa qaarinka shardigiisu waa maxay waa inaanu ninkani nin reer maka ahay dad xaramka maarata masjid alxaraam degan isagaa inoo sheegi doonaa xaadirulmasjid alxaraamku waa kuweeye dadka xaadirulmasjid alxaraamka iyo masjidulxaraamka degaankiisaa waa inaanu ahayn qaarigii mutamaticiina laba shardi baa u yaalla isla kaa horta inaanu xaadirilmasjid alxaraam ahayn sida aayad qur-aankuba ay timaatay daalika liman lam yakun ahluhu xaadir ilmasjid alxaraam taasi waxaa markaa lagu leeyahay qofkii aan ahalkiisu ahayn dad markaa masjidulxaraamka xaadiriin ku ah shardiga labaadna waa anlaa yacuuda liixraami ilxaji ila lmiiqaat waa inaanu markuu cumradii dhamaystay miiqaadkii dib ugu noqon oonu xajka halkaa ka soo xidhannin oo shardiganna waxaa lagala baxay ukhida min almacnaa isaga xagga macnaha ayaa lagala baxayoo culammadu dee dhiiggiibay waxay u sameeyeen maxaa dhiiggani keenay inuu mutamatican ku waajibo waxay markaa yidhaahdeen waxaa keenaya ninkani markiis horeba nin dibadda ka yimid buu ahaa miiqaadkiibuu soo maray cumro keliyuu soo xidhay makuu yimid cumradiibuu dhammaystay iska fadhiistay xajkii maka unbuu haddana ka xidhnay miiqaadkii markaa ayaa xajkii markaa miiqaadkii baa ka dhiman alixraam min almiiqaat in xajka miiqaadkii laga soo xidho ayaa ka dhiman taasaa dhiigga keentay marka hadduu haddaba halkii ku noqdo uu dib halkii uga soo xidho dee dhiiggii uu ka dhacayaayo ninkani wuxuu noqonayaa lam yuadin nusukayni bisafratin waaxida ama birixlatin waaxida safar qura qof aan labadii nusu ku ridin buu noqonayaa cumradiina safar ku riday xajkiina safar labaad oo dee miiqaadka uu ku laabtaya ku soo riday buu noqonayaa markaa labadaa shardi ayaa u yaalla wuxuu yidhi waxaadiru lmasjidi lxaraami dadka degaanka masjidulxaraamka ihi waa ahlulxaramigo waa la xaramka degan almasjidulxaraamka la sheegaya waaba xaramkii oo dhanba maxaa yeelay nusuusta marka uu ku soo aroora masjidulxaraam xaramkaaba loola jeeda falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim haada sanadka kan a ah dabadii yaanay masjidulxaraamka u soo dhowaan xaramka yaanay ka soo agwareegi weyn oo xaramka ma iman karaan marka marar fara badan ayaa almasjid اxaraam iyo alkacbaba mararka qaarkood la iyadoo loola jeedo xaramka o dhan haadiyan baaliga alkacbati xaramkaa la geynayaa wey kacbada kacbada cidina wa ku gawraci maysa hadigii kacbada dhexdaa lagu soo gawracaya ya fajazaau milu maa qatala min anacmi yaxkumu bihi dawaa cadli minkum hadyan baaliga alkacbati hadyi kacbada gaaraya marka la leeyahay yani waxa weyaan baaliq alxaram xaramkuu gaaraya halkaasaa lagu gowracayaa waaya meel almasjid alxaraam la ilaaqayo kacbada keliya loola jeedo waa un aayadda tawajuh abaal fawalli wajhaka shara masjid اlxaraami waa taas waa kacbadii u laakiin meelaha kale almasjid alxaraam waxaa loola jeedaa waa xaramka o haddaba saakirulxarami waa ahlulxaram waa dadkii xaramka deganaa iyo waman kaana minhu cidda u jirta calaa masaafatin masaafo laa tuqsaru fiiha salaatu aan salaada la gaabinayn ciddii ka agdhow wey degan xaramka iyo ciddii ka agdhow oo ciddaa ka agdhow maxay noqonaysaa de waa dadkii aan maarata masaafatulqasri u jirin ilan waxay noo caddaatay masaafatulqasrida in axkaamta shareecada ay ku kala duwan tahay qoladan dhowi markaa dee xaramkii bay xisaabsan yihiino wasalhum an alqaryati alatii kaanat xaadirat albaxri wata qur-aanka ka wey ka warayso qaryadii badda xaadirka ku ahayd badaaryaa dhex degan xaadirat albaxr badda waa biye qaryadee dhex ma jirtee laakiin waa u dhoweyd sooma badda qaryadii u dhoweyd weeyi ee ku agtaallay marka xaadir waa la odhanaya qofku shaygu u dhow yahay waa xaadir waa la odhanaya marka dadka soo dhaweyn waxay noqonayaan ciddii aan masaafatulqasri u jirinba kuwaas haddaba xaadirulmasjid alxaraam la yidhaahdo qofku markaa hadduu yahay reer maka iyo xaramka iyo intaa masaafatulqasri ka sokaysa oo tamatuc uu la yimaado xaj iyo cumradii maaragtay uu fii ashhuri xaj cumradiina sameeyo xajkiina maka uu ka xidho oo saa uu u xajiyo laguma lahaa dhiiggaa laguma laha maxaa yeele qof dee safar dheer soo galay maarata laba nusug waxba maarata ku riday safar keliya waxba umeego markiis hore isaga kacbadu waxba umay jiri oo laba safar ba wax uga baahan baanay ahayn wlafdalu sida afdalkii an yadbaxa dama tamatuci wa dama alqiraani yowma anaxri ama an yudbaxana waad ohan kartaa waxa fiicani waa inuu qofku gowraco dhiiggii tamatuca iyo dhiigga qiraanka yowma naxri maalinta ciidda fain dabaxa almutamaticu mutamaticu hadduu iska gowracdo bacda alfaraaqi min alcumrati cumrada markuu dhammeeyey waalqaarinu qaarinkiina uu gowraco bacda alixraami bilxaji markii uu markaa xajka xidhay jaaza way bannaan tahay calaa daahiri lmadhabi madhabka sidiisa muuqata siday tahay ee maaragtay imaam shaafici madhabkiisii daahirka laa yajuusu mayma banaana damu tamatuci dhiigga tamatucu in la gowracaa xataa yafruqa min alcumrati ilaa uu cumrada ka faaruqo oo wayuxrima bilxaji xajka uu xidho dhiiggii qiraanka iyo dhiiggii tamatuca wakhtigoodii ayuu haddana halkan ka gelaya wakhtigoodu wuxuu u kala baxayaa waqtulwujuub iyo marka sheekhu halkan wuxuu kuu sheegay waqtul waqtulistixbaabkii iyo iyo waqtuljawaaskii labadiiba uu sheegay waqtulwujuubkiina isaga laftiisuna uu ku dhex jiraa aynu waqtulwujuubka ku horayne dhiiggani muxuu ku waajibayaa dee dhiiggani wuxuu ku waajibayaa xidhashada xajka xidhashada xajka ayaa horta dhiigga waajibinaya intaanad xajkii xidan dhiig laguguma leh cumro quraa kuu xidan weli xajkii maad soo dhexgelinoo qiraan kamaad dhigin dhiig laguguma laha qiraan maxaa ka dhigaya soo gelinta xajka soo arki maysid qaarinkii markuu xajka iyo labadu marka qofku xajka xidho isagoo cumra u xidhan tahay ama cumraystay ashhurulxajkii markuu xajkii xidho ayay dhiiggii waajibaya oo xurashadaa xajka ayaa waqtulwujuub qaarinkii dee laba suura u banaana inuu hal mar wada xidho dee dhiiggii toos buu waajibaysa markiiba iyo inuu horta cumradii xidho haddana xajka soo geliy kolkaa uu soo geliy dhiiggii waajibay suurada saddexaad u inagii diidnay muctamadku u diiday soo arki maysi mutamaticii dee isagu markuu cumradii dhammaysto kadib buu xajkii markaa uu xajka xidho ayaa dhiiggani waajibaya oo inta ka horeysa dee cumro keliya qof cumraysto mana qofka cumraysan dhiig lagumana waaya xaggaasi waa waqtulwujuubki waqtuljawaas goormuu bannaan yahay qola waxay leedahay horta kii aynu u nimaadno muxrim qaarinkii qaarinkii isaga waqtuljawaaskiisu waa waqtulwujuubka ayuu ka bilaabmaya isagoo dhiiggii waajibin isaguma sii gawrici karo waayo de cumro quraa u xiran cumradiisaasinaa waxba dhiig ma waajibinayso cumradiina kamu faaruqin oo mu dhamaysan sidii mutamatica marka markuu cumro uu soo xidho ilaa uu xajkiina soo geliyo mana waajibayo kamana ansaxayo dhiigu waay laakiin mutabatici isaga waqtu sixuhu ama waqtuljawaaskiisu wuu ka horeynaya sida muctamadku yahay waqtulwujuubkiisa oo isagu dee dhiiggiisa waxa waajibinaya horta cumradiibuu dhammaysanaya kolkuu cumradii ka faaruqo ayuu haddana xajkii xidhanaya markaa laba sababood ayaa isaga dhiiggiisani uu leeyahay alfaraagu min alcumra cumradii oo uu ka faaruqayo iyo wal wlxraamu bilxajbina ka faaruqa cumrada uu ka faaruqayo iyo xorashada xajka uu xoranayo labadaa sababood buu leeyahy markaa labadii sababood hadii mid ahaan la helo dee cibaadaduna ay iska tahay cibaado maaliya oo badani aanay ahayn waxaynu hore u soo naqanay yajuusu taqdiimuha calaa bacdi asbaabiha walaa yajuusu taqdiimuha calaa kulli asbaabiha asbaabteedoo dhan lagama hormarin karo haddii dhowr sababoodoo isu tegay cibaadada cibaadadu ay ku waajibto sababahoo dhan lagama horreysiin karo laakiin sababihii qaar ka mida marka la helo waa lala iman karaa hadday cibaadadu tahay cibaado maaliya oo maal ku tacalluqa tusaalaheedu waa maxay tusaalaheedu waxa weeyaan kafaaratulyamiinki kafaaratulyamiinki kafaaradii dhaarta maxaa waajibiya inuu horta dhaarto laba inuu dhaartii ka baxu jebiyo haddaanu dhaaranba dee xog waajibi maayaan hadduu dhaartu dhaartii fuliyana iyadana dee kafaari ma jirayso laakiin inuu dhaarto kolkuu dhaartay kadibna haddana dhaartii jabiyo labadaa sababoodoo isu tegey ayaa waajibiyo kafaaratulyamiinka goormay markaa ansaxdaa kafaaratulyamiinku haddii dhaartiiba la helo khalaas kafaaradii waad iska bixin kartaa intaad niyeysantahay waa kii nabigu alayhi salaatu wasalaam lahaa waxbaan ku dhaartaa haddana waxaan arkaa in si kale ay ka khayr badan tahay deetana kafaaradii baan ayaan maarata iska bixiyaa kaa khayr kale ayaan qaataa iyadoo markaa amar ahna dee waabay timido nabig ala sl slam leeyahay midkiin hadduu dhaarto kadibna uu markaa arko in maarata laga khayr badan yahay dhaartiisiina haka kafaaro gudo waliyati aladii huwa khayr kii markaa khayrka badnaana hala yimaado marka halkaasaa waxaa laga fahmay cibaadada maaliga ilan kafaarada kafaaratulyamiinku soonka un de saddexdan kalodhan waa wada maali marka cibaadaadka maaliga ah oo nooc ixsaan iyo tabaruc iyo wax noocaasa marka mar haddii ay sidaa tahay way iska ansixi kartaa marka sababti koobaad la helo haddaba tan tamatucii marka cumradii qofka uu ka faaruqo oo umradii u dhamayso sababtii koobaad baa la sababta labaadna waa xajkii u xidho markaa sababtaa koobaad markay u dhammaato wuu gowrici karaa oo waqtuljawaaskii wey meel ay ku dhammaadaan male dhiigga waktigiisu meeluu ka bilaab dhiig kastoo waajibe waa sidaa qaacidada iska hayso dhiiggu hadduu waajib yahay meel uu ka bilaab buu leeyahay laakiin meeluu ku dhammaado male waktigaa doontaad qali karta dibbaad u dhigi karta waqtu fadiila laakiin jira waqti fiican oo waqtu istihbaabibaa jira wahalkii waa waktiga udxiyada la qali jiray yowmunaxrin waktigii udxiyadaba la qali jiray in maaragtay la qalo nabiguna calayhi salaatu wasalaam waqtiguu hadyigiisii qalay weeyi culamada qaarkoodna way waajibinayaanba oo waxay leeyiin ka hor ma ansaxayo marka adigoo kuwaana khilaafkooda iska ilaalinaya inaad markaa yowmunaxriga la sugto ayaa ku wanaagsan wuxuu ihi musanifku raximah اllahu tacaala fain lam yajid ilhadya saama ثalaaثaةa ayaami fi اlxaji wasabcata ida rajaca ilى ahlihi fi aصxi اlqowleyni waida faraqa min alxaji fi اlqowli اlaakhari fain lam yajid ilhadyi qofku haddaanu hadyigii helin saama wuxuu soomayaa alaaata ayaamin saddex maalmood filxaji intuu xajka ku jiro wa sabcatan toddobana wuu soomayaa idaa rajaca ilaa ahlihi dadkiisa markuu ku soo laabto fii asaxi lqowleyn labada qowlkooda sixada badeli siduu leeyahay waidaa faraqa min alxaji markuu xaj ka baxo ayuu soomayaa fi lqowl alaakhari qowlka kale sida uu leeyahay hadduu qofku dhiiggii tamatuca ama dhiiggii qaraanka iska bixin kari waayo oo ama xoolaba maka laga waayo ama lacagbo de u waayo ama amanulmiligii qiimihii looga bartay uu ka kor noqdo oo uu amanulmiligii ku waayo waxa uu u banaan inuu markaa dhiig u baydo inuu dhiig u baydo ayaa u banaanaanaysa e, inuu soon u baydo inuu dhiigii ka baydo oo uu soon u baydo ayaa u banaanaanaysa soonkii markaa muxuu noqonaya waa toban maalmood tilka casharatu kaamila saddex kamida mida xajka dhexdiisuu soomaya xajka dhexdiisa yani maxaa loola jeedaa xajkii waa horta xidhanaya markuu xajkii xidho ayuu soomaya soo arki maysa isagoona xajkii xidhanin ma ansaxayo alaaata ayaamin fi lxaji fa siyaamu alaaati ayaamin fi lxaji saddex maalmood inuu sooma ayaa dushiisa xajka intuu ku jiro marka muxuu samaynayaa dee yoomunaxrigii saddex isha ka hor ayuu xajkii horta xidhanaya inuu weliba kasii horreysiiyo maalinta lixaad habeennimada lixaad uu xidho ayaa fiican bay si uu soomo maalinta lixaad iyo toddobaad iyo sideedaad carafana u afurnaado ila carafo in la afurnaadaa fiican qofkii xaajiga ah markaa inuu habeenimada lixaadka uu sii xidho saddexdaa maalmoodna uu soomo deetana sidaa xajkiisii uu ku dhammaysto toddobadii kalena goormay noqonayaan marka intuu xajkii dhameeyo uu wadankiisii ku noqdo waa ka ilaahay yihi wasabcatin idaa rajactum fa siyaamu alaaati ayaamin fi lxaj wa sabcatin toddobana inaad soonta idaa rajactum markaad noqotaan haddaba markaad noqotaantiibaa laysku khilaafay xaggee loo noqonaya meeshan loo noqonaya deetana toddobada lagu soomayaa waa halkii laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay dicnimo markaad wadankiini u laabataan oo macnuhu noqonayo idinkoon laaban haddaad iska soomtaan ma ansaxayo waayo qeyd baa ku xidhan oo idaa rajactum marka markaad halkiini ku laabataan ayuuba xataa adaad waddada kusii soomto ma ansaxayo markaad wadankaaga meel buu leeyahay soonkaasi aayaddaa qayday halkaa ay ku qayday iyadla tegiisa markaa halkan daahiru nas ayay shaaficiyadu ku istaageen baynamaa qaacidada guud ay ahayd soonka laa yatacayanu lahu makaano soonku sida ilmeeshu bay ka faa'idaysaa soonka soonkaad soomayso gawraca iyo waxaan waxaa ka faa'iidaya dadkii dee maaragtay masaakiintii meesha joogtay laakiin soonkaaga idinkama faaiidayso daraadeed soonku meel buu lahaan jiri laakiin aayadda maadaama ilahay idaa rajactum u yii waxay yidhahdeen waa in la laabto halkee loo laabanaya wadankii wadankii loo laabay xagga ka keenteen dee xadiidkii daahirka aayaddana wuu yahay xadiidkii saxiixaynka ku jirayna waxaa waman lam yajid waman lam yajid falyasum alaaata ayaamin fi lxaji wa sabcatan idaa rajaca ilaa ahlihi bukhaari muslim ugu jiray toddobana ha soomo markuu reerkiisii ku noqdo kaasaa markaa muctamada qowlka kale wuxuu leey idaa rajactum ahla wajhi markaad xajkii ka soo laabataan oo xagga u laabanaysaa dee ka dhamaado waad laabateen makiya makaad iskaga soo noqonaysaan oo mino iyo xaggeed ka soo noqonaysaan oo makaa la yska imanaya marka idaa rajactum ay min mina bilfaraaqi min alxaji wey mina markaad ka soo laabataanoo aad markaa dee xajkii ka soo faaro amaashii xajku idiin dhammaato dhamaysataan wey saasuu qowlka kalena leey marka qowlka kale hadii lagu socdo meeshii la doona lagu soomi karaa wey markaad ku soomi wadada intaad ku jirtaad soomi markaad soo noqotaad soomi qiyaaskiiba maaratay soonka ayuunbuu markaa kani isagu uu ku socdaayo dee xajku ha kaa dhammaadaano ile maalmaha lama soomaynin maalmahaasi maalmo ayaamu aklin wa bay ahaayeen markay iyagii kaa dhammaadaan meeshaa doonta ku soon ayuu isagu markaa leeyahay baabulmawaaqiiti halkana wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala ka gelayaa mawaaqiiddii makaaniga ahayd ee meelaha ahay wuxuu ihi miiqaatu ahlimadinati dulxulayfa reer madiini miiqaadka ay ka soo xidhaan waa dulxulayfa halka la yidhaahdo iminkana abyaar cali baa la yidhaahdaa berigii hore madiina waxoogaa bay u jirtay iminkana magaaladaa dhaaftay wa miiqaatu ahlilyamani yolamlam reer yamaneed halkay ka xidhaan iyo wixii dhinacooda soo xigaaba yalamlam meesha la yidhaahda weeyi waa buur marka halkaa ku taalloo iminkana asacdiya iyo waxbaa la yidhaahdaa waqtigeen tuulo yaroo halkaas ku taalo laga xidho wa miiqaatu ahli najdin reer najdi halkii ka soo xidhanaya waa reer barigiie qarnun qarnulmanaasil meesha la odhanayay iminkana asayru lkabiir ayay yidhaahdaane halkaa ayaa laga soo xidhanayaa marka iyagana oo ah wa miiqaatu ahli shaam reer shaam halkii xajkii cumrada ka soo xidhanaya wa misra iyo reer masar aljuxfatu meesha juxfa la yidhaahdo weeyi iyaduna galbeed bay ka xigtaan maka oo eh, laba marxaladood iyo wax yar ayay maka iyaduna u jirtaa labadan horeynu soo sheegnayba yalamlamna laba marxalo yani waa eh, dhowr iyo toddobaatan kiilo shan u jirta kan kale sayrulkabiirkuna isaguna waa lamid waa marxalateynkaasu kan eh, juxfi iyadu waa laba marxalad iyo wax yar waxaa marxalad dhamayn imika halkaa juxfi waa meel maaragtay lamadegaan oo iska dee aan magaalo ahayn meel yaroo dhowo raabik la yidhaa oo jiddo waqooyi ka xigta ayaa laga soo xidhaayo agteedii wa miiqaatu ahli اlciraaqi daatu cirqin reer ciraaq iyagu waxay ka xidhanayaan daatu cirqi bay ka xidhanayaan oo iyagana halkaa ayaa miiqaadkoodii noqonaya fain ahaluu haday ka soo xidhaan min alcaqiiqi caqiiq toga la yidhaahdo kaana afdala saasaaba u fiican mawaaqiidan afarta hore yalamlam dulxulayfa iyo yalamlam iyo naj qarni iyo juxfa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa magacaabay oo dee xadiidkii ibn cabaas radi allahu tacala canhu fi saxiixayn ayaa waxaa ku jirta waqata liahli madiinati da xulayfa walihli shaami juxfata walihli najdin qarna lmanaasili walihli yaman iyo lamlam waqaala huna lahuna waliman ataa calayhina min hayri ahlihin miman araada alxaja walcumrata afartaaba xadiidkii saxiixankii ku jira daatu cirqi reer ciraaq yaa u magacaabay hadal baa ku jira saxiixu muslimka waxaa ku sugan min xadiidi abi zubayr can jaabir radi allahu tacaala canhu inuu markaa leeyahay jaabir iyadoo abu zubayr uu leeyahay samictu axsibuhu rafcay nabiga u rafciyan malaynayaa muhalu ahli madiinati min di xulayfati ariiq eh, eh, wuxuu markaa muhalu ahli ciraaqi cirqun muhalu ahli muhali ahli ciraaq cirqun muhalu ahli ciraaqi cirqun yani daatu cirqin halkay ka xidhanayaan reer ciraaqna waa daatu cirq waa saxi muslimkaas ku sugayey eh, laakiin xadiid kale oo saxiix bukhaariga ku sugan baa waxa uu tilmaamayaa in ciddii u magacawday reer ciraaq daatu cirqi cumar bn khaaab ay ahayd waynanu tilmaami doona insha alla markaynu masalo ku tacalluqda aynu marayno marka labada kii magacaabay waa magacaabe daatu cirqi reer ciraaq baa iskale lakiin axaadiista qaar ba waxaa ku soo aroortay inuu nabigu calayhi salatu salaam caqiiq uu u magacaabay marka xadiidku maaragtay sanad ahaan qawi ma aha waqata rasul sl ahli lmashriq alcaqiiq caqiiqaasi markaa waa waa tog ka shisheeye daatu cirqi meeshan la ydhaa tog ka shisheeye wuxuu ku jiraa kaa fog mar haddii lagu soo wariyey kaa fog inay ka soo xidhaan oonay soo dhaafin si kii kale ay u soo maraan iyaga iyo muxrimiin ahoo maaragtay exraama saasuu musanifku yidhi fain ahalu min alcaqiiqi kaana afdal xadiis baa sheegay lakin waa xadiis oo caqiiq inuu markaa miiqaadkoodu yahay marka iyagoo ixtiyaadka qaadanaya ayaa halkaa kasoo xidhanay wuxuu yidhi wahaadihi lmawaaqiitu meelahan la xadiday liahlihaa dadkii dhulkaa deganaa ayaa iskale iyo walikulli man mara biha cid alla ciddii soo marta oo min hayri ahlihaa aan markaa ehelkeedii ahayn madiinaad soo martay hargeysaad ka duusho diyaaradiiba madiina ku geysay madiina doonaysa ina xajka ka soo xidhato mayaalo dambaad maarata soo raadsanaysaa y bartaasaad ka idhaysa duxobaad ka idhanaysa duxobaad ka xidhanaysa maxaa yeelay reer madiina ad noqoto huna lahuna buu nabig ala adiki bn cumar xadiiski ibn cabaas eh, huna lahuna waliman ataa calayhina min hayri ahlihina miman araada alxaja walcumra iyagay u sugnaada yani dadka degan iyo cid alla ciddii u timaada een ehelkeeda ahayn ee xaj iyo cumro doonaysa waa kaas wuxuu hi waman kaana ahluhu duuna qofka reerkiisii miiqaatka uu ka sokeeyo aw fi lxarami ama xaramkaba u degan xaramkaba degan fa miiqaatuhu mawdicuhu halkuu ka xidhanayaa waa halkaasu hadduu qofku degan yahayba meel udhaxaysa madiine iyo maka oo dulxulayfaba sukadeeda uu degan yahay ama meel yalamlam iyo maka udhaxaysa uu degan yahay halkuu ka xidhanayaa madibu baxbaa la odhanayaa oo yalamlamtii tag dib u bixi maayo oo nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waman kaana duuna dalika famin xayu anshaa xataa ahlu makkata min maka waa xadiiska ibn cabaas ee aynu akhriino saxiixa aan magacaabay ka sokaysaa halka uu ka niyeeyey xajka ee uu kaga fikiray inuu markaa ka xajiyo halkaasuubuu ka xidhanaya dadkii ataa dadkii reer maka ahaa makuun bay ka xidhanaya meel kala tegi marka halkii uu qofku fikradda ah sanadka iska xaj ay kaga soo markuu soo dhacday uu joogay haddii mawaaqiiddaa uu ka sokeeyey halkaasubu ka xidhanaya laakiin qofkii mawaaqiiddaa deganaa ama ka shisheeyey ayaa mawaaqiiddaa ka soo xidhanaya weeye wuxuu yihi waman salaka ariiqa qofka wada soo mara laa miiqaata fiihi aan miiqaad ma lahayni axrama wuxuu xidhanayaa idaa xaadaa markuu lab ku beegmo aqraba almawaaqiiti ilayhi mawaaqiida ka ugu soo dhow qof wuxuu marayaa waduu marayaa aan miiqaadba marin ama ciraaq ka yimaado ama meel kale ka yimaado wuxuu marayaa waddadan isagu uu marayaa dulxulayfana ma marto daatu cirqina ma marto qarnulmanaasilna meel dhexay kasoo kasoo gudubtaa halkuu ka xidhanaya waxaa la eegayaa kolley laba miiqaad buu udhaxaynaya qofkii ilan afartan miiqaad kolley sawirkii nagu fiicnaa laakiin weli noo suuro gelina afarta miiqaad afartii jihay ka kala xigaan maka oo yalamlam waa koonfur qarnulmanaasilna waa bari laakiin bari yar koonfur xiga daatu cirqina iyaday markaa waa way ku beegan tahay laakiin waa bari markaa xagga waqooyi ka xigta wey soo aad argi maya dulxulayfana waa waqooyi qumaatiya oo de waa madiinaba juxfina iyaduna waa galbeed marka maaa mesha kaga soo baxay afartii jihaba mawaaqiiddii dee way markaa dhinacii aad soo martaba maxaad soo kala dhex maraysaa laba miiqaad meeshaad ka soo gudubtaba laba miiqaadaad dhex maraysa haddaba labadaa miiqaadaad dhex marayso baa waxaa la eegayaa wadadaada kee u soo dhow mid walba markaad ku beegantahay wadadaada intuu soo jira mid waxaa laga yaabaa inaad ag marayso oo toban kilomitr ay idin jirto markaad isaga kumaratso ag maraysa toban kilomitr kuu jiro midna markaad ku beegan tahay u boqol kilomitr iyo laba boqol kilomitr jiro marka kee miiqaadkaagii noqonaya kan wadadaada u dhowdaha ila haddaad soo mari lahayd ba isagaa miiqaadkaaga noqon lahaa maantana isagaad ugu dhowdahay ka aad ugu dhowdahay unbaa miiqaadkaaga noqonaya taasi waa taas xujadiisuna xaggii aarka waa aarkii cumar radi alahu taala canhu markii ay reer ciraaq u yimaadeen ay yidhaahdeen ya amiir muminiin rasul sl waqata liahli mashriqi qarna lmanaazili wahuwa jawrun calayna waxay yidhahdeen amiirulmuminiinkiio cumar bay u imanayaan markaasay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u xadeeyey dadkii bariga ama reer najdi liahli najdin qarnan qarnulmanaazil ayuu u wahuwa jawrun can ariiqina annaga waddadayada maarata qallooc bay ku tahay qallooc bay nagu tahay marka waxaananu doonaynaa de markaa in marka wax naloo magacaabo haddaan markaa qarni tagaysnaan way nagu culus deetana wuxuu yidhi fanduruu xadwaha min ariiqikum dee ku beegan wadadiina ka eega deetana markii la eegay faxadda lahum daata cirqin daatu cirqi ayuu marka u xadeeyey cumar saxiixulbukhaari wuu ku sugay marka inag ilaahay waa laysku haysta daatu cirqima rasuulkaa magacaabay mise cumar baa magacaabay marka kole xadiidka dee in rasuulku magacaabi tilmaamaya saxix muslim ku jiraa laakiin raawigu abu zubayr wuxuu leeyahay jaabir buu ka warinayaayo waxaan inuu nebiga u rafciyey marka rafcigii baa shaki ku jira kana bukhaari ku jiraa in cumar radi allahu tacaala magacaabay marka inagu halkan usocda w fanuruu xadwaha min ariiikum ariiqiina halka kaga beegan ayaga bu yihi cumar radi allahu tacaala canhu saxaabadiina cidi kumay dhinac kalena dee qofkan labadan wada mid labadan eh, miiqaad mid la ilxaaqiya noqonaysaa kan u dhow iyo ka kale keebaa mudan dee kanaa mudan hadduu soo mari lahaaba noqonaya miiqaadkiisa hadduu dhinac marayna de isagii unbaa noqonaya mid kaloo kasoo xigaa ma jire wuxuu hi waman salaka ariiqan qofka wada mara laa miiqaata fiihi miiqaad aan lahayn axrama wuxuu xidhan idaa xaada aqraba almawaaqiiti ilayhi mawaaqiidda ka ugu dhow markuu la siman yahay ayuunbuu halkaa ka xidhanaya waman kaana daaruhu fowqa almiiqaati qofka gurigiisu miiqaadkaba uu ka shisheeyo innagoo kale de halkan inu degannahay maaragtay aan arlii noolahayn falafdalu sida fiicani allaa yuxrima waa inaanu xidhanin ilaa min almiiqaati miiqaatka ilaa u gaara mooyaane fii asaxi ilqowleyn labada qowlkooda sixada badan siduu yahay wa min duwayrati ahlihi mayne maaragtay ahalkiisa gurigoodii yaraa inuu ka soo xidho ayaa afdala fi lqowli alaakhari qowlka kale qofkii miiqaadka ka shisheeyey maxaa u fiican ma inuu isagoon xidhanin horta miiqaadkii imaado deetna uu miiqaadka ka xarmadaa u afdala mise waxaa u afdala inuu gurigiisii ka soo xidho oo isagoo xarman oo miiqaadka yimaada laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay mee gurigiisii waa inuu ka soo xidho saasaa afdala oo xaggee afdalkaasi ka yimid min ana min alahari wanadari ahar iyo nadarba uu ku yimido aharku waxa weeye qaala tacaala waatimu alxaja waalcumrata lilaah cumradiiyo xajka ilaahay u dhamaystira cali bn abi aalib baa la weydiiyey radi allahu taala canhu maa itmaamuhuma ala an tuxrima bihima min duwayrati ahlika sidee loo dhammaystirayaa baa la yidhi o guri gurigaaga yar yani duwayra waa taskiiru daar daar marka daar dee duwayra taadana waxay ka timi daarta muanaf sida cayn cuyayna aad ah u odhanayso ayaa daarna duwayra loo leeyo dee maaratay alifkeedana asalkiisa waaw ahaa marka min duwayrati ahlika reerkaaga gurigooda yar yani halka aad degan inaad ka soo xirato ayaa itmaamkii uu yahay buu cali bn abi aalib radi taala canhu shaaficina wuxuu yihi cumar iyo caliba waxay isku waafaqeen cumrada in guriga maarata laga soo xidhnaa ay afdal tahay saxaabada qaarkood arrintaa laga soo wariyeyna way jirta agga taasi waa aggii aarka wa min anadar haddaynu aggii nadarka eegno iyo aggii qiyaaskana dee qaacidadu waa ma kaana akara fadlan akara ficlan kaana akara fadlan acmaashu siday u kala ficil badan tahay ayay u kala fadli badan tahay marka ka miiqaadkii ka xidhay ee laba maalmood doona iska sii socday isagoon xarbarayn iska cunayo oo cabayo iscadrinayo isqurxinayo oo jimaacayo oo wax walba furnaayeen iyo ka halkaa ka soo xidhaya intaaba dhowrsanaa dee kana ka badan soo maa maadaama uu kani cibaado badan yahay maa kaana akara ficlan kaana akara fadlan wixii markaa ficil ahaan u badan ayaa fadli ahaanna u badan buu ka saas halkaasu mara waana ku markaa imaamu raafici uu rajaxay laakiin nawowi baa kan kale rajaxay oo ka kalaa muctamada inaad miiqaadka ka xidhato in miiqaadka laga xidho ayaa afdala buu qowlka kale waana ka muctamadkaa sida nawowi uu rajaxay sheekuna halkan inoo rajaxay asaxulqowleyn ku sheegay isaga waa muxuu cuskanayaa wuxuu cuskanayaa ficilkii nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulku khuduu canii manaasikakum aniga iga qaata nebigu iyadoo madiine iyo dulxulayfa aanay waxba isku jirin haddana madiine kamuu soo xidho dulxulayfuu yimid markuu halkii yimid halkiibuu ka xidhay marka in laga xidho ayaa afdala wuxuu ihi waman jaawaza almiiqaat qofka miiqaadkii soo dhaafa hayra muriidin linusuki isagoon xaj iyo cumro toona u soco uma araada deetana doona an yuxrima inuu markaa xarmado ahalla wuxuu ka xidhanayaa min mowdicihi meeshaas ganacsi baad u safartay makaad ganacsi u tegaysay xaj iyo cumro toona umaad socon yalab lambaad dhaaftay maka wax yar kuu jirta ayaad istiri maad iskaba cumraysatid kaaga soo dhacday in iska cumraystaa laguu qaatay haye miiqaadkiina soo dhaaftay laakiin marka hore dee niyada kaagama jirin cumro iyo xaj toona halkeed ka xehanaysaa ma dib u noqonaysaa mise halkaagaasaad ka xidhanaysa wuxuu yihi axrama min ahalla min mawdicihi wuxuu ka ihlaalinayaa ihlaalku waa waa rafcu saw oo dee labayk allaahuma labayk ti wuxuu ka dh ku maarata ka dh bartaa uu jooga ka dhawaaqaya oo labayk allaahuma cumratan uu ka odhanaya lagama rabo inuu dib u noqdo maxaa yeelay nebigu markuu yihi huna lahuna waliman ataa calayhina miman araada alxaja walcumrata buuli mawaaqiiddan dadkeeda iyo dadkii u yimaada ee xaj iyo cumro doonay dee adigu markii aad miiqaadka soo maraysay xaj iyo cumre maad doonay marka inaad miiqaadka ka xidhato khasab kugumay ahayn meel kale adigoo soo gaaray ayaa arrintani kugu dhalatay dadkii halkaa deganaa baad la xukun noqonaysa halkaasaad ka xidhanaysa waman jaawazahu qofka soo dhaafa miiqaadkii muriida linusuki isagoo xaj ama cumro u socda wa axrama iska xidha duunahu meel ka sokaysa miiqaadkii ka xidho miiqaadkii intuu dhaafay meel xaggii maka xigta ka xidha facalayhi damu ninkaa dhiig baa ku waajibay fain caada ila miiqaati miiqaadkii hadduu ku laabto qabla atalabusi binusuki isagoo aan acmaashii waxba ka bilaabin saqaa canhu damu dhiigiu ka dhacay haddii qofku miiqaadkii isagoo xaj iyo cumro u iska soo dhaafo oo xaggii maka u dhaafo deetana meel dhexe uu ka xidho oo miiqaadkii ka dambaysa horta wuu dembaabay haddaanu cudurdaar lahayn haddaanu cudurdaar lahayn wuu dembaabi waxaana ku waajiba haddii ay u fududahay inuu ku laabto miiqaadkii markaa uu miiqaadkii hadduu saa ugu laabto oo deetana sidaa usoo noqdo insha alla dembigiina waa ka dhacaya dhiigna lagu yeelan maayo laakiin hadduu iska soo socdo uu maka iska soo galo oo acmaashii uu iska bilaabo dambina wuu ku dhacay haddaanu cudurdaar lahayn dhiigna waa laga doonaya ku kabo hadduu cudurdaar lahaana dembi male laakiin dhiiggii baa laga doonaya oo isagana dee saxaabada qaarkood ridwaan ullaahi calayhim ayaa arrintaasi ay ka soo aroortay ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo oo ibn cumar radi allahu tacaala canhu iyo ibn cumar eh, ibn cumar iyo ibn cabaasba waaa laa yujaawizu lmiiqaata axadu ilaa muxriman markaasu haddana ibn ibn cabaas yidhi man nasiya min nusuki shayan aw tarakaw falyuhariq daman labaduba waxaa ka asaxa inay yaan la dhaafin miiqaadka iyadoo la exraaman yahay mooyaane markaas haddana ibn cabaas uu yidhi qofka nusugiisii wax ilaaw ama ka taga dhiig hadaadiyo sanad saxiixa ayay markaa kaga soo aroor markaa dee miiqaadka inaad ka soo xeataad ka tagta makana waad iska gashayo awaafkii waad iska bilowday kol haddaad awaafkii bilowday acmaashiibaad bilowday xataa noqoshadu ku anfici mayso kol haddaad awaafkii bilowdo xataa imikaa noqonayaadu ku anfici mayso waman jaawazahu qofka iska soo dhaafo muriidan linusuki isagoo nusug u socda nusug waa xaj iyo cumro mid ahaa ama labadaba wa axrama duunahu deetana miiqaadkii meel maka ka xigta ka xidha facalayhi damu dhiig baa lagu leeyahay fain caada ila miiqaati miiqaatkii hadduu u laabto qabla talabusi binusuki isagoo aan nusugii yani amaashii ama nusuga amaashiisi amaal nusug nusugan u xihan cumro iyo xajkii u xidhanba acmaashiisii intaanu bilaabin oo aanu ku dheehmin haddii u laabto saqaa canhu damu dhiiggii wuu ka dhacaya kumama waajibin baa l maarata wuxuu waajibayaa marka maarata talabuska uu dhaco ayaa dee dhiiggii lagu yeelanayaa wsal اllah wslm ala nabiyina mxamed wallah aclam